بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولا استقام حرنجما فصلا وافعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذاك هبيقا اعتدلا تدحرجا عض يضح لو لصب ضار تولى مع تولى وخلب سنبسا انتصلا waxban daax wansalaslan qaatamaas kana salqaqalnasaan jawrabad harwaltumur tacilaan زحزقتها القمت رحمستك وآل تراشفت زحزقتها القمت رحمستك وآل تراشفت فأضس لهم قدرنا الجملا ترمستك التبت جلمة وغال صمث مدلم مساح رم عد وعلن كسان تقلا ولو وضع زوجة بيدر تصان بلزم لقد ممان نتصلق واجتنب خللان بسم الله الرحمن الرحيم باب أبنية المزيد علم معلمتي هره waxaynu soo dhiganay wasanada ayaynu soo dhiganay koob iyo kontonkoogiiba koogiiba saa ma koob iyo konton wasan ayaynu soo dhiganay oo awsaanta masiidka ah rubaacigu imisuu lahaa hulaaثi hal lagu daray imisuu lahaa imise wasan koob iyo labaatan imisaa qiyaas ahaa imisaa samaaci ahaa sideed iyo toban rubaaci hal lagu darayna imise wasan buu lahaa hal lagu daray rubaaci hal lagu daray rubaaci hal lagu daray maxaa tidhahdeen hal wasanoo quruu lahaa halkaasina waa qiyaas haye ulaai laba lagu daray ka warrama imiso lahaa saddex iyo toban imisaa qiyaasaa saddex iyo tobanka shan baa qiyaasaa imisaa hamse ka bilaabanayey imisaa hamse ka bilaabanaya hamso saddex baa hamse imisaa ta ka bilaabanayey imisaa ta ka bilaabanayey labaa ka bilaabanayey okay waa si wanaagsan weeye waa saddex iyo waxay kala yihiin iyo iyo shan bay kala yihiin waxaa kalood ku darsataa halkaa qorshaha samaacigu imisuu ahaa imisaa samaaci ahaa sideedda samaaciga aba tabay ka bilaabanayeen iyagu ta ziyaada abay ka bilaabanayeen sideeduba hulaahi saddex lagu daray ka warrama hulaahiga haddii saddex lagu daro qiyaaskiisu waa imisa imisuu noqonaya afar iyo toban imisaa qiyaasa afarta imisaa samaaciya tobanka ayaa samaaciya afarta eh, qiyaasiga afartuba hamsatulwasli bay sitaan soo saa maaha tobanka samaacigii tobankuba hamsatulwasli bay sitaan sudaasi o dhan hamsatulwasli buu qaataa markuu ulaakii rubaaci laba lagu daray ka warrama imise wasan maxaa qiyaasa labaduba waa qiyaas labaduba hamsatulwasli bay sitaan culimo intaasun baynu hadda kitaabkeenu siduu u sharxay aad ila eegeysaa alficlu ficilkii ficilkani waa ficilka maziidka ah alficlu ficilkii ya'tii wuu imanayaa biziyaadati ziyaado isagoo ku maran ka aclama aclamo oo kale isagoo ah ama alaa calaa wasni aclama aclamo wasankeeguu ku iman aclamo xarafka zaa'idka ma idiin muuqda waa xarafkii xarafka zaa'idkiihi hamzaha ayaa saa'ida haddaba markaad macnaynayso alficlu waa mubtade hadalka kow alficlu baad ka bilaabi ya'ti baad ku xijisiini biziyaadati baad ku darsani ka aclama ayaad afar kaga dhigani waa alficlu iyo ya'ti iyo biziyaadati iyo ka aclama mac waalaa baad dib ugu noqonaysa intaa dambe alficlu ficilkii ya'ti wuu imanayaa biziyaadati ziyaado isagoo ku maran ka aclama calaa wasni aclama wasanka aclama dushiisuu ku iman aclama aclama culimiga waa wasankee waa afcala afcala ayaad haddaba ku ogaani eeg calima wuu faruurmay aclamana wuu faruuray ama calima wuu ogaaday aclamana wuu ogeysiiyey aclama waa maxay macnaheegii wuu ogeysiiyey xarafka zaaidkii waa xarafkee hamsaha saaida hadda alifa odhanina ardayay alif iyo hamsa waa inaan kala garanaa zaaidku waa kee hamsaha wey maxaa daliil u ah aclamo inuu hamsuhu saa'id yahay maxaan u odhan waayey caynkaa saa'ida marka la rogrogo ayuu hamsuhu meesha ka baxaya bal aclama mujarad ugu dhawaaqo ficiilo ka dhig calima ah haddaan idhaa away hamsihii alaa waina alcaraba laa taxkumu biziyaadati xarfin ila biwujuudi daliil wa min aqwa dalaa'ili suquutuhu fii bacdi tasaariif carabtu xarafkani waa zaaid ma xukumaan oo ma yidhaahdiin haddaan daliil haynin daliilada ugu waaweynna marka ereyga la rogrogo waa inuu ereygu xadfoomo ligayri cilati tasriifiyana uu xadfoomo alficlu ficilkii yatii wuu imanayaa biziyaadati ziyaade isagoo ku maran ka aclama calaa wasni aclama ama ka aclamo oo kale isagoo ah imanaya ka aclamo oo kale isagoo ah ereygaa ka oo kale ogow toddobi iyo soddon wasan baad ka keenayey toddobi iyo soddon wasan buu u taagan yahay ka aclama wax yaroo fududoo ka aclamo layska yidhi un qaadanin waxaan kaa rabaa facaladii saalimka ahayd sow kharajo ma ahayn afcalo iga dhig dee kharajo afcalo iga dhiga akhraja waa maxay macnaheegii wuu saaray haye waxaad iga dhigtaa mahmuusulfi'i afcalo iga dhiga akele afcalo ka dhig aakala eg akala wuu cunay aakala wuu cunsiiyey waxaan kaa rabaa haddana eg mahmuusulcaynkii afcala iga dhig sa'ala sa'ala wuu suaalay as'ala wuu su'aal siiyey haye mahmuusulaamkii afcala iga dhig qara'a wuu akriyey aqra'a wuu akrisiiyey waxaan kaa rabaa mudaacafkii afcala iga dhig cadda wuu tiriyey cadda waa mudaacaf acadda wuu diyaariyey acadda iclaal baa ku yimid acadda asalkeegu muxuu ahaa afcala ku sarjara acadda ar maxaad tidhahdeen acadda acdada acdada ayaa afcala acdada markaan idhaa caynka hore daalka hore oo caynkiiyo unba xarakadiisii fa'da loo naqliyey kadibna labadii daal baa laysku idqaamay acadda acadda wuu tiriyey acadda wuu diyaariyey bay noqonaysaa markaa acadda wuu diyaariyey waa afcala waxaan kaa rabaa muctalulfaai bilwaawigii wajaba wuu waajibay sow maaha wajaba afcala iga dhig wajaba afcala iga dhig maxaan odhan awjaba wuu waajibiyey muctalufaai bilyaaiga yasara wuu fududaaday haye afcala iga dhig aysara wuu fudaydiyey waxaan kaa rabaa muctalulcayni bilwaawigii afcala qaama wuu kacay haye qaamadii hamsun ka horreysii aqaama wuu oogey aqaama wuu oogey aqiimu salaata ooga waa afcala ilaynoo qaamo laga keenay muctalulcayni bilwaawi aqaama wuu oogey aqaama waa maxay macnaheegii aqaamo asalkeega sheega haddaba afcala ku sarjara aqaamo afcala ku sarjara aqaama afcala ku sarjara aqwama aqwama aqwama waxaan idinka rabaa muctalo cayni bilyaaigi jaaa wuu yimid afcala ku sarjaraysan afcala ka keena jaaa wuu yimid ajaaa wuu keenay ajaaa fajaaaha almakhaadu ilaa jidci nakla buu ilaahay yidhi fajaaahaa waxa keenay waa maryam almakhaadu fooshi ayaa ilaa jidci nakla ajaa wuu keenay ajaa asalkeegii sheeg markaa ajaa asalkeegii sheeg ajyaa ajyaa ajyaa baad ugu dhawaaqaysa waxaan kaa rabaa muctalulaami bilwaawigii inaan haddana afcalo ka dhigno muctalulaami bilwaawi inaan afcalo ka dhigno ayaan rabaa muctalulaami bilwaawi mid kamida uun soo qaado alaa eg calaa kor buu u kacay aclaa wuu kor yeelay aclaa asalkiisii sheeg aclawa waxaan kaa rabaa muctalulaami bilyaa'igi haddaa wuu hanuuniyey afcala ka dhig haddaa wuu hanuuniyey ahdaa hadiyad buu u diray ahdaa hadiyad buu u diray macnihii wuu isyar bedelay ma arkaysaa eeg ahdaa hadiyad buu u diray waxaan kaa rabaa wacaa wuu weeleeyey afcala owca dhade owca aladi owca wacaa owca eg wahaakada saasoo kalean kaa rabaa faciile inaad usoo bilowdo saasoo kalean kaa rabaa facuule inaad usoo bilowdo wahaakada alficlu ficilkii yatii wuu imanayaa biziyaadati ziyaado isagoo ku maran buu iman ka aclamo aclamo oo kale isagoo ah ayuu iman mac waalaa wuu israacraaciyey maceega iyadoo ah waalaa wuu israacraaciyey eg waalaadanina yay ka socotaa culimo aclama saw afcala kamiy socon waalaana yay ka socotaa aacala bay ka socotaa aacala weliyadii ficile ahayd weliya aacala ugu dhawaaq weliye faacala ka dhig maxaynu nidhaahnaa weliya waalaa wuu israacraaciyey baynu odhan waalaa wuu israacraaciyey haddaba waaladaasi waalaya bay ahayd waalaya miyaadan ogeyn inaad faacala dhammaan ka wada dhigi iminka ah saalimkii facala atala atala wuu dilay faacala ka dhig atala ma wuu dilay ba iyaduna u dagaalamay eeg ilaahay wuxuu inagu waajibiyey qatliga ma aha qatliga waajibkuga lagaagama dhig lakin qitaalkaa waajibkugu ah eeg inaad wax disho laguma amrin oo waajib ma aha inaad wax dishaa laakiin inaad dagaalanto oo habl lagu dila eeg u dagaalamay waxbuu isku dayey weeyi ama ha dilo ama hala dilo laakiin dil un hadii lagu yidhaa haddii lagu dilo de waa dambaabi lahayd haddii layna odhan laha inaad wax dishiin baa waajib idinku ah yaan adiga lagu taaban bay noqon lahayd waa khatar kolka eg itaalka e ama qaatalada iyo qataladu way kala macno duwan yihin waa inaad la socoto waalaadaasina waa faacala wawallaa wallaa maceega iyadoo ah wallaa wuu jeedsaday ama wuu tawaliyey wallaa wuu jeedsaday ama wuu tawaliyey haddaba ereyga wallaa a maxaynu iyadana ka keennaa wallaa waa wasankee wallaa waa facala caynku shadan yahay saddexdaa hadda aan sheegnayba xaggay ka socdaan maulaai hal lagu daraybaa maulaai laba lagu daraybaa maulaai saddex lagu daraybaa xaggee bay ka socdaan saddexdaasi ulaai he hal lagu daray waa koob iyo labaatankii ma qiyaaskiiba mise waa samaacigii waa saddexdii qiyaaska ahaa bes saddexdii qiyaaska ahaa ee halkaasaan kaga baxnay waa afcala faacala facala afcala faacala facala istiqaamo maceega iyagoo ah iyadoo ah istiqaama wuu toosnaaday hulaahi hal lagu daray koob iyo labaatankiisii imisaan aragnay saddex baynu aragnay halkana wuxuu inoo inoogu soo daray hulaahi saddex lagu daray afar iyo toban baa ka soo baxay oo istiqaamo ayuu hadda inoo sheegay istiqaama wuu toosnaaday maceega iyadoo ah ayuu iman istiqaama istiqaamadani waa qaamo ayuu ka yimid qaamadii facalo ahayd ee muctalul cayni bil waawiga ahayd ayaa istafcala ka dhig lagu yidhi hamso iyo siin iyo ta ku dar lagu yidhi maxaad odhan qaama wuu kacayaye istaqaama wuu toosnaaday istaqaama asalkeega sheega oo istafcala ka dhiga istafcala istaqwama istaqwama istaqwama ayaad ugu dhawaaqi kolkaa afar iyo tobankii xabad baynu aragnay istafcala ah istafcaladaasina waa qiyaas ixranjama wuu ururay maceega iyadoo ah ayuu iman waxaa la idhaha xarjama wuu ururiyey ixranjamana wuu ururay waa mudaawaco ixranjama wuu ururay maceega ixranjabadani waxay ka socotaa rubaaci afar xaraf oo laba lagu daray hamsi iyo nuunka ayaa saaida ixranjama ixranjama yaa saaida baynu nidhi hamsaha iyo nuunta ayaa saaida xarjama bu ka yimid xarjama wuu ururiyey ixranjamana waa maxay macnaheegu markaa wuu soo ururay hadaba ixranjama waa rubaaci laba lagu daray imise wasan buu lahaa rubaaci laba lagu daray muxuu lahaa laba wasanoo qura waa labadii mid kamida ixranjama ifcan lala baa la yidhi ifcan lala infasala wuu soocmay maceega iyadoo abuu iman infasala infasala ziyaadadu waxay ku jirtaa hamsihiiyo nuunka labada xagga hore mare hamsihiyo nuunka ayaa saa'ida infasala wuu soocmay haddaba infasala wuu soocmay markaynu nidhaa infasala wuu soocmay infasala wuu soocmay baynu infasala wuu soocmay waa in facala waa hulaaثi laba xaraf lagu daray oo khumaasi noqday imisaa ka soo baxayey hulaaثiga haddii laba xaraf lagu daro oo khumaasi uu noqdo imisaa ka soo baxayey imisaa soo baxayey saddex iyo waa mid kamida markaa waa shantii qiyaaska ahayd midkood wey beydkaasi imise wasan buu sheegay hulaaثi hal lagu daray oo rubaaci noqday saddex buu ka sheegay afcala facala facala hulaaثi saddex lagu daray oo oo sudaasi noqday afar iyo tobankiisiina istafcalo istiqaamo abuu ka sheegay hulaasi hal laba lagu daray oo khumaasi noqday saddex iyo tobankiisii infasaluu ka sheegay rubaaci laba lagu daray laba wasan buu lahaayo ixranjamuu ka sheegay mayla socotiin inay isdhex daadsan yihiin haddaba sidii aynu u kala habaynay maalintii hore uma kala habaysna inaad ad u kala habaysataa la doonaya ood tidhaahdo jadwalkii wasankii halkaa ku yaallay waa ka halkan ku sheegan waa inaad wasankii halkanaad ka soo saartaa shan kelmadood shan wasan unbuu ka tegey kitaabkeenani shan un buuna qorin alficlu ficilkii ya'tii wuu imanayaa biziyaadati ziyaado isagoo wata ka aclama aclamo oo kale isagoo ah aclama wuu ogeysiiyey weeyi mac waalaa waalaa wuu israacraaciyey maceega iyadoo ah wawallaa wuu jeedsaday ama wuu tawaliyey maceega iyadoo ah istaqaamo wuu toosnaaday maceega iyadoo ah ixranjamo wuu ururay maceega iyadoo ah infasala wuu soocmay maceega iyadoo ah macaanida wasanada kitaabta kaleaynu ku arki doonaaye waxba hays odhanina wasankan macnihiisii muxuu ahaa oo iclaalkiisii kale muxuu ahaa waynu insha allah dib baynu kolley kutubta dambeaynu ku arki doonaa wafcalla ifcalle maceega iyadoo ah ifcalla wafcalla ifcalle maceega iyadoo ah daa alifin alif mid u saaxiiba ifcaluhu isagoo ah daa alifin alif mid u saaxiiba isagoo ah alifta oo filxashwi bartamaha ahaatay aari alifta oo raabicatin xarafka afraad ah wa caariyan iyo isagoo ka qaawan labadaba intaasi waa laba wasan intaasi laba wasan buu sheekhu ku sheegay bal haddaan u wafcalla ifcalle maceega iyadoo abuu iman ifcalla ifcalla culima u fiirsada oo waa hulaai imise xaraf lagu daray hulaai imise xaraf lagu daray laba xaraf baa lagu daray hulaai laba xaraf lagu daray hulaaiga labada xaraf ee lagu daray maxay kale yihiin hamsaha hore iyo iyo tadciifka dambe tadciifka shedka dambe laamka labada laamka dambe ifcalla wasankan inta badan midabkaa laga keenaa wasankan inta badan maxaa laga keenaa midabka ayaa laga keenaa wasankan inta badan midabka ayaa laga keenaa waa midabada ixmara iswada ibyada midabadaa laga keena mubaalaguuna faaiideey waa laazim mafcuulma qaata wasankani ifcallahaas oo mafcuulun bihi qaadanaya afcarabiba maaha ifcalla weligii mafcuulma qaato waa laazim wafcallo wasanka ifcallo amiciisa isagoo abuu iman daa alifin alif isagoo usaaxiiba ذا alفin alf buu wataa ifcaluhu alifta oo fi lxashwi bartanka ku sugan bartanka xarafkiisa bartanku waa xarafke waa saddexna caynka wey caynkaa alif lagu taagaya maxaan odhan markaa ifcaal alifta oo raabicatin xarafka afraada hamsaha iyo fa'da iyo caynka caynka kusii taag waa ka afraad alifta oo raabicatin xarafka afraada waa ifcalladan qoran noqon maayo muxuu noqon wasin labaad baa soo baxaye ifcaalla haddaan ifcaalla ugu dhawaaqo waa laazimuun mubaalaana wuu faaiideeya wiii midabana waa laga bineeya wiii midaba daraba hadda ifcaalla ka bine ku odhan maayo carabiba kama binaynde midab xamir iyo sawide iyo kuwaasaa ka binee lagu odhanaya ixmaara ibyaada iswaada waa aad baad ku daraysaa aad buu u casaaday aad buu u madoobaaday aad buu u cadaaday aad buu u green noqday e waxaa wey ereyga aada baa ku jira waa mubaalaga mubaalagu faaideynaya waa ifcaalla waa hulaaثi saddex xaraf lagu daray hulaaثi saddex xaraf lagu daray waa hamsaha iyo alifka uu ina yidhi xarafka rabaad iyo tadciifka ifcalada qoranina waa hulaaثi laba xaraf lagu daray imise wasan baa haddaba wafcaladaa ku wada sheegan laba in ifcalla loogu dhawaaqo khumaasi ahaan loo qaato iyo in alif lagu daro maxay la yidhaah ifcaalla la yidhaah labaduba waa qiyaas wafcalla ifcalle miciisa ayuu iman daa alifin alif isagoo u saaxiiba ifcaluhu alifka oo filxashwi dhexda ku jira alifka oo raabicatin xarafka afraad ah wacaariyan iyo isagoo ka qaawan oo sidan hadda inoo qorana caariyan alifkuu ka qaawan yaho waa sidan qoran ifcalla ama ifcallo ugu dhawaaq ama ifcaalla ugu dhawaaq labadaasay noqonayaan wakadaaka kaa hore waxaa lamida ihbayaka dhayluu yeeshay ama bucbuc buu noqday ilmi yaraabaa bucbucood noqday waa dhayluu no yeeshayoo ilmaha yari markuu koro ee gebigiisuba uu noqdo wax yaroo wada baruur ah oo fartu ay gelayso meeshaa taabataba uu diisayo ama ay liicayso ayaa la yidhahdaa maxay waxa weeye waa waa ihbayaka ihbayaka dhayluu yeeshay wakadaaka kaa hore waxa lamida ihbayakha sabiyu ilmihii yaraabaa dhaylo yeeshay ihbayakha waa hulaai saddex lagu daray waa samaacigii markaa afar iyo tobankii xabad samaaciya weeye hamsaha iyo labada yo-ood saa'ida habayakh baa habayakh ilmaha yar markuu xooga u naaxo habayakh ba la yidhaha habayakh caliyun habayakun baa la والميم والكسرة مفقدان عن خمس أوزان فهؤلاء هبيخ عذيوط كالتبان وهكذا عثوج دلامس دلامس عثوج دلامس هبيخ با loogu dhawaaqa ilmaha yar markaa ihbayakha dhaylu yeeshay اعتدل wuu toosay ereygan اعتدل ihina اعتدل wuu toosay ama mudh buu yihi ama wuu اعtidaalay اعتدل waa ثuلاثي laba xarف lagu daray oo khumaasi noqday waa qiyaasiya hadda la soco ictadala waa iftacala iftacala kasaba maxaad odhan iftacala markaad ka dhigaysa kasaba kasaba maxaad odhan iktasaba baad odhan iktasaba kasaba wuu shaqeeyey iktasaba xoog buu ushaqeeyey iktasaba waa mubaalaqa ku jirta e, karat alxuruf tadulu cala almubaalaqa fi lmacna haddaba ictadaladaasi waxay ka socotaa baan idhi hulaathi laba lagu dara e imise wizan baan soo marnay hulaathi laba lagu dara imise aan soo maray saddex baan soo maray beytka kooaad infasalo infacala baa ku jiray beytkana ifcala ayaa ku jiray aakhirkiisana ictidalo iftacala baa ku jira eeg shantii qiyaaska ahayd saddex iyo tobanka shantii qiyaaska ahayd saddexdii hamsaha watay baynu marnay saddexdii hamsaha watay infasala iyo ifcala iyo ictidala si kale haddaanu dhigno waa infacala ifcala iftacala saddexdaasiba waa qiyaas qaybtii hamsaha wadan jirtay weeye wafcalle maciise isagoo abuu iman daa alifin alif isagoo u saaxiiba ifcalluhu filxashwi bartamahana ugu saaxiiba alifka oo filxashwi bartamaha ku sugnaaday alifta oo raabicatin xarafka afraad ah iyo wacaariyan isagoo ka qaawanba wakadaaka kaa hore waxaa lamida ah, ihbayaka ilmihii yaraabaa naaxay waa samaaci isagu waa samaaci un ictadala wuu toosay tadaxrajad cadyadax tadaxrajad tadaxrajad way rogrogmatay baa lamida wakadalika tadaxrajad tadaxrajad way rogrogmatay kubadii baa lamida tadaxrajad tadaxrajad waxay ka socotaa culimo rubaacigii hal xaraf lagu darayey imise wasan baa ka soo baxayey rubaaci hal xaraf lagu daray xabad quraa ka soo baxayay xabadiina wataa ta'da horun baa saa'ida ta'da dambe waa taa utaaniife wasanka kamid ma aha tadaxrajo wasankeegu waa maxay tadaxrajo wasankeegu waa maxay waa tafaclala tafaclala tadaxrajad way rogrogmatay tadaxrajad way rogrogmatay ama tadaxraja waa tafaclala ayuu noqonaya dhawaaqeygu tafaclala ta'daasoo qura ayaa zaa'ida cadyada wuu neefsaday soo maynaan soo macnayn maalintii hore cadyada wuu neefsaday xaraf baa saaide xarafka saaidkaa ah hela ya-da dee waa sideed iyo tobankii samaaciga ahaa xabadii uhoreysay weeyaan ilan saddexdii qiyaasiga waynu soo marno aclama iyo waala iyo walla baynu ku soo qaadanay afcala faacala facala afcala faacala facala saddexdaa waan soo qaadanay sideed iyo samaaciga ahaana cadyadabaa u horeysa cadyada wuu neefsaday ayaa lamida ixlowlaa wuu macaanaaday baa lamida ixlowlaa wuu macaanaaday ixlowlaadan waxaa saa'ida saddex araf hamsaha iyo wowga iyo laamka dambe oo cayn xisaaban saddexdaa xaraf ayaa saa'ida waa ixlowla aad buu u macaanaaday ba la yidhaha ixlowla aad buu sharaabkii u macaanaaday haddaba wuxuu ka socdaa hulaaثi saddex lagu daray imisuu ahaan jiray sudasi markuu noqdo imise wasan afar iyo tobanka imisaa qiyaas ahaa afar afartii waa kii saddexaad xabad quraabay inoo dhiman saddexda istaqaama maynaan beytka koobaad kusoo marin ifcallana maynaan odhan xaraf alif ku dara ifcaalla marka loogu dhawaaqo dee saddex xaraf masaaid waa sudaasigan waa kii labaad keena nuge ixlowla oo ifcawcalaa ah. ifcawcala ixlowla wasinka waa ifcawcala ikdowdana icshawshaba ixlowla inoogu gee ixlowla saddex ifcawalo oo qura kuu dhiman oo beytka ugu dambeeya ayaa laga yaabaa inay inoogu timaado ha beytka u dambeeya inoogu imanaysa waa kaan leeyahay beydka ugu dambeeya ayay inoogu iman doontaa iyadu afartii wasan saddex kamida ayaynu haynaa wax kale oo aynu haynaa ma jiro tadaxrajad way rogrogmatay oo kale ayay ku iman ayaa lamida cadyada wuu neefsaday ayaa lamida ixlowla aad buu u macaanaaday ayaa lamida afar iyo tobankii kii sadde kii saddexaad baynu haynaa ka afar iyo tobnaadna ka afraadna beydka ugu dambeeyo ifcawala ayaa inoogu iman doonaa ihbayakadii samaaci bay ahayd hadda aynu soo marnay ha ku tirsanin markaa oo tobankiiba ihbayakadu ka socotaa afar iyo tobanka markuu afar qiyaas noqday ihbayaka waa waa samaaciga tobankiisiibay ka socotaa isbadara timihiiba aad dheeraaday baa lamid ah wakadalika isbadara isbadara shacaru timihiiba aad u baxay waxay ka socdaa sabdara ahaan jiray mujaradkuyo waxa wey waa rubaaci laba lagu daray rubaaci laba lagu daray maxaan soo dhiganay rubaaci laba lagu daray maxaan soo dhiganay xabada may imise eh, imisu ahaa imise wasan laba wasan labadii xabad baan soo marnay xabaddaasi maxay ahayd ixranjama kii labaad waa isbadara isbadara haddaba waxaa saa'idkii waa hamsaha iyo iyo tadciifka labadaasaa saa'ida hamsaha iyo tadciifka isbadara shacaru timihiibaa aada u baxay ikshacara qofkiibaa gamandhacyooday ama gariiray ikshacara waa lamid haddaba waxaad ogaatiin halkaa waxaa inoo dhammaaday masidu rubaacigu saddex wasan bulahay saddexdiiba waan soo dhiganay rubaaciga haddii hal lagu daro soo hal wasan ma lahayn oo tadaxrijidku maynaan soo dhigan haddii laba lagu darana soo laba wasan ma lahayn oo labadiisiiba maynaan soo dhigan masidu hulaasigii unbaa inoo dhiman oo sideed iyo afartan ahaa sideed iyo afartankii baan kolkaa wax inooga dhindhiman yihiin wakadaalika kaa waxaa lamida tadaxrajid way rogrogmatay cadyada wuu neefsaday ixlowla aad buu u isbadara timihiibaa aada u baxay tawaala wuu israacraacay tawaala wuu israacraacay ereygan tawaalaa'ihi waa hulaai laba lagu daray hulaai laba lagu daray oo khumaasi noqday sow saddex iyo toban ma ahayn saddex iyo tobanka imisaa qiyaas ahaa shanta saddex baa hamse lagu bilaabanayo saddexdaba waa soo dhiganay infasala iyo ifcala iyo iyo ictadala ama infacala iyo ifcala iyo iftacala saddexdaa baan soo dhiganay labadii tada lagu bilaabanayey mid kamida wey tawaala waa tafaacala waa qiyaas adaba tawaala wuu israacraacay waa tashaaraka ama tashaaraka oo kale tasaabaqa oo kale tawaala oo kale taxaaka oo kale saas oo kale taxaasha saasaad ugu dhawaaqaysaa tawaala wuu israacraacay waa tawaalaya waxa saaida waa tada iyo iyo alifka ilin weliye buu ficilku ahaaye mac tawala tawala maceego wuu jeedsaday ah ama wuu tawaliyey ah mac tawala tawalaa maceega isagoo ahaaday tawalaana waa isla ulaai laba lagu daray oo khumaasi noqday saddex iyo tobankiisii qiyaaska ayd weeyaan ayuu kamid yahay shanta qiyaaska a ah labadii tada watayna halkaasaan kaga baxnay waa tawaalaa iyo tawalaa waa tafaacala iyo tafacala tawala waa tacalama adoo yidhah takharaja adoo takarama tasharafa tasharafa adigoo yidhaahda tazakaa talaqaa tajanaba waa tafacala weeyaan culima tafacala ayaad halkaa maynaan shantii qiyaaska ahaydna ka bixin haddaba waxaad ogaatiin horta waaa waa rubaaciga oo dhani wuu inaga dhamaaday saddex wasan buu lahaayo rubaaciga masiidkii wuu inaga dhamaaday hulaafiga masiidka ana haddii hal xaraf lagu daro koob iyo labaatankiisii saddexdii qiyaaska ahaa waan dhiganay maynaan dhigan saddexda qiyaaska ah lagu daro laba xarafna saddex iyo tobankiisa shantii qiyaaska ahayd hadda inaga baxay haddii saddex lagu darana afar iyo tobankiisa saddex baa inaga baxay oo xabad qura qiyaaskii ku dhiman samaaciyadiiba hadda isku soo haray iyo xabad qura oo qiyaas ah mac tawalaa tawalaa isagoo abuu iman wa khalbasa khalbase maceega isagoo abuu iman khalbasa wuu uu khaaimay wey waa khayaanada nooc ka khalbasa haddaba culima waxaa saaaida siinka dambe khalbasa khalbasa sheega haddaba wasanka waa faclasa sanbasa wuu degdegey maceega isagoo abuu iman sanbasa wuu degdegey sambasana sheega xarafka saa'ida siinka hore sambase wasankeega sheega safacala labadani ma arkaysin waa sideed iyo tobankii bay ka tirsan yihiin sideed iyo tobankii dee samaaciga ahaa bay ka tirsan yihiin saddex baynu hadda maraynaa cadyada iyo khalbasa iyo sambasa waa facyala iyo iyo faclasa iyo safcala facyala faclasa safcala culima itasala way xidhiidheen alifkan litasniya baan ka dhigaynaa itasala way xidhiidheen labadani labada xidhiidhay maad garanaysa waa labada siine saaidka ee wasanada ku kala jira labada siine saaidka ee wasanada ku kala jira baa xidhiidhay awey ah, labada siine saaidkii khalbasa siinkeega dambe iyo iyo sambase siinkeega hore labada siin baa xidhiidhay ee saaidka ah markaa wakadaalika kaa waxaa lamida tadaxrajad way rogrogmatay cadyada wuu neefsaday ixlowle aad buu u macaanaaday isbadarra timihiibaa xoog u dheeraaday tawaalaa way israacraaceen mac tawallaa wuu tawaliyey miciise isagoo ah wakhalbasa wuu khaaimay miciise isagoo ah sambasa wuu degdegey miciise isagoo ah itasala way xidhiidheen labada siin ee hadda la soco waxbandaa wuu kufteemey miciise isagoo ah ixbandaa wuu kufteemey ama wuu dibiray xooluu markay dilaacayaan weeyaan ixbandaa wasankeega sheeg ifcanlaa ah. imise erey oo siyaadaa ayaa ku jira haddaba ixbandaa imise erey oo siyaadaa ku jira ixbandaa waa hamsaha iyo nuunka iyo hamsaha dambe ixbanta ifcan laa weeye ixwansala gulgulu bixiyey miciisa isagoo abuu iman ixwansala gulgulu bixiyey ixwansala markaynu nidhaahno siyaadadu waa kee waa saddex araf hamsaha iyo wowgi iyo nuunka ixwansala gulgulu bixiyey ililxawsala jirtaye ifwan cala baa loogu dhawaaqa ifwan cala islanqa wuu qadaadaystay miciisa isagoo abuu iman islanqa wuu qadaadaystay islanqa siyaadadu waa saddex araf hamsaha iyo nuunka iyo alifka dambe ile waa ifcan laae saddexdaasi waxay ka socdaan culimo hulaasi saddex lagu daray oo sudaasi noqday afar iyo tobankiisii tobankii samaaciga ahaa ayaynu saddexdaa iyo ihbayaka kasoo dhiganay ihbayaka iyo saddexdan maxaa la isku yidhaahdaa tobankii maxaynu maraynaa markaa afar maxaa ii dhiman lix baa dhiman tamaskana wuu miskiinoobay miciise isagoo abu iman salqaa qadaad qadaad buu ugu tuuray miciise isagoo abu iman ama wuu qadaadeeyey qalnasad koofiyad argaag bay xidhatay miciga iyagoo abu iman jawrabad baandhays bay xidhatay ama way jilba maratay miciga iyadoo abu iman harwaltu waan degdegey murtaxilan markaan sii raranayey harwaltu waan degdegey murtaxilan markaan sii raranayey miciga iyadoo abu iman haddaba tamaskana waxay ka socotaa ulaai laba xaraf lagu daray ulaai laba xaraf lagu daray saddex iyo tobankiisii qiyaaska waan soo dhiganay sideedii samaaciga xabadii koobaad baa tamaskana xabad hore maynaan soo dhiganin sideedda awal kelima waa tamaskana waa tamafcala markaa salqa waxay ka socotaa alifka dambea siyaadoo facla weeyaano haddii hal xaraf lagu daro sideed iyo tobanki imisaan soo dhiganay sideed iyo tobanki imisaan soo dhiganay de afar dhaha mise saddex baan soo dhiganay saddex baan soo dhiganay so maaha waxaan soo dhiganay cadyada iyo khalbasa iyo sambasa saddexda kii afraad buu noqonayaa salqa markaa tamaskana waa kii koobaadee sideedii khumaasiga shahadkii ka socday qalnasad koofiyad argaag bay samaysatay nuunka ayaa saaida waa facnala xabadaana usiige afartii hore xabaddaa uge alnasaa an jawrabad way jilba maratay wowgaa saaido fawcala ka dhig fawcala xabadaana uge lix harwaltu waan degdegey wowgaa zaaidee facwala ka dhig facwala toddoba saw sideed iyo tobankii maxaynu maraynaa samaaciga ahaa sideed iyo tobankii toddobaan maraynaa khumaasiga sideeddiisiina imisaan maraynaa xabad tamaskanoo qura ayaan maraynaa maxaynu maraynaa ban dawan tobankii sudaasiga ka socdayna afar ihbay markaad ku darto waa ila socotaa baan umalaynaya zahzaqtu waan qosol badiyey maceega iyadoo abu iman zahzaqa aad buu u qoslay waa cafcala cafcala caynka horaa saa'ida toddobadii ugeysa zahzaqana sideed halqamtu waaban liqayba mar qurun baan wixii liqay halqama halqamtu waan liqay hadaa saa'ida waa hafcala usiigay xabadaana sagaal hal qama dee wuu liqay bay noqonaysaa rahmastu waan aasay rahmastu waan aasay maceega iyadoo abuu iman rahmasa hadaa saaida facala toban tobankaasi waxay ka socdaan sideed iyo tobankii samaacigaa toban baynu haynaa imisaa dhiman sideed midhuun ikwa alla aad buu u gaabtay ikwa alla aad buu u gaabtay ama wuu shaygiibaa gaabtay ikwa alla culima markaan soo qaadano waa xasaaida hamsaha iyo wowga iyo tadciifka saddexdaa ayaa saaida ikwa alla wuu gaabtay buu sheekhu yidhi ikwa alla ikwa alladaasi waxay ka socotaa tobankii ma garanaysaa ulaaiga saddexda lagu daray ahaa afar horaynu haynay ixbanda ixwansala islanqa iyo ihbayaka soo afar ma ahayn ikwa alle igu gee an taraxshaftu waan fiikisay taraxshaftu waan fiikisay taraxshaftu waxa weeye tafahcala taraashafadaasi waxay ka socotaa tafah cala weeyaanoo laba xaraf lagu daray samaacigiisu sideed buu ahaaye tamaskanaynu soo dhiganay maxaynu soo dhiganay tamaskana dee igu gee sideeddii halkaa imisaan haynaa labaynu haynaa laba ayaan haynaa culima waad la socotaa tafah cala ijfaada wasankan ijfaada ah waxa zaaid u dhawaaday geeri buu u dhawaaday wey ijfaada labada hamso hamsaha hore iyo hamsaha dhexda iyo tadciifka ijfaada geeri buu dhawaaday ijfaadna waxaad iigu geysaa islahama wuu doorsoomay islahama wuu doorsoomay marka aan doonayno ijfaadda waa ifca alla islahamana waa iflaa alla hamsaha iyo laamka hore iyo tadciifka dambea saaida haddaba ijfaadda iyo islahama waxaad iigu geysaa shan horaynu soo haynay ikwa alladeennan iyo ixbantaa ixwansala islanqa iyo iyo iyo ihbayaka hore labadaa uge toddoba imisaa dhimankaa saddex qura ka dhiman qadrana wuu dawedaweeyey aljamala awrkii qadrana nuunkaa zaaida qadrana daamur buu dawe eh, qadrana waa daamur buu mariyey qadrana daamur buu mariyey nuunkaa zaaidoo waa facnala faclana baan doonaya faclana nuunka u damba faclana wey faclana qadrana daamur buu mariyey waxaad igu geysaa tobankii horeen soo maraynay koob iyo toban baan kaa haynaa ka kalena toddobaynu haynaa ka kalena labaynu haynaa mayla socotaa hadda tarmastu waan dhuuntay maceega iyadoo abu iman tarmasa waa tafcala tarmastu waan maqnaaday ama waan isqariyey tarmastu waan dhuuntay tarmastu waa tafcala yaa saaida tafcala haddaba tarmasa yaa waa tafcala yaa saaida ta'da waa quraa saaida haddaba tarmase markay ta'du saa'id noqotay bal ila soco tarmase ta'daa saa'ida baynu nidhi soo caynkaa ma aha eeg koob iyo tobankii iigu kaltabtu waan birqaabeeyey maceega iyadoo awiman kaltabana tada kalea saaida waa factala labiyo toban labiyo toban bay noqonaysaa kaltabtu tadaa saaida baan ku idhi ku dar dee taadu markay saai tahay labiyo toban bay noqonaysaa sow jalmatu waan xiirtay jalmatu waan xiirtay jalmada miimkaa saaida maceega iyadoo awiman waa facmala saddex iyo toban alsama wuu doobogooyey maceega iyadoo alsama wuu doobogooye miimkaasi haida waa faclama imisay noqonaysaa shan iyo toban imisaaba iga dhiman kaana saddex qura iga dhiman kii casharada ahaana maxaa iga dhinaa saddex baa isna iga dhinaa kii sideedda ahaana maxaa iga dhinaa labun baan haynayo lix baa ka dhinaa kaa lixdu ay ka dhiman tahay waa ka shan ay kitaabku shanuu ka aamusay laba waynu haynaa shanna wuu ka ya xabad quraba kaa inooga dhiman saw oo gebigiisa saddex buu sheeku ka sheegay sideedii uma dlamasa aad buu habeenkii u madoobaaday miciise isagoo abu iman idlamasa aad buu u madoobaaday idlamasa waxa saaida waa hamsihiiyo labada miim ihram macad ishiiba aad u ilmaysay ihram macadna waa hamsihiiyo labada miim haddaba ragga qaarkood baa khaldamayoo idlamase iyo ihram maca ayay laba wasan kala moodeen idlamase iyo ihrammaca maxay kala moodeen laba wasan bay kala moodeen ma laba wasan ba mise waa wasan quroo laba tusaale leh waa ifcamala baa la yidha ifcamala baa la yidhaahdaa idlamase habeenkiibaa aada u madoobaaday ihrammacad ishiibaa xoogu ilmaysay la ifcamala wey iclankasa timihiibaa aada u badnaaday oo hiray untukhila waa la soo soocday oo waa lasoo doortay haddaba idlamase maxaan wasankeega nidhi ifcamala baynu nidhi ifcamala iclankasana maxaynu nidhi ifcan las ifcan lasa labadaa wasan ifcan malo iyo ifcan lasay kala yihiine waxay ka kala socdaan tobankii toddobaynu haynaye iigu geeya laba wasan sagaal maxaa halkaa iiga dhiman xabad qura iiga dhiman tarmastu waan dhuuntay maceega iyadoo abu iman kaltabtu waan birqaabeeyey micega iyadoo abu iman jalmatu waan xiirtay micega iyadoo abu iman waqalsama wuu doobogooyo labadaa xidid buu markuu gawracayey ayuu jaray micega labadaa xidid ayuu jaray markuu gawracayey micega iyadoo abu iman uma dlamasa aad buu u madoobaaday iyadoo abu iman ihran macad ishiibaa aad u ilmaysay iyadoo abu iman waclankasa timihiibaa hiray oo badnaaday macoga iyadoo abu iman untukhila waa lasoo socday hadda la soco wasanada waa lasoo doortay raggii luqadaa soo doortay wax saalan hamoodin buu ku yidhi waclawada wuu leedafuulay maceega iyadoo abu iman iclawada waxaan culima idiin sheegayaa hulaasiga marka saddex lagu dale afar uu noqdo imisa qiyaasu ayuu ahaa imisu qiyaasku ahaa marka saddex saddex lagu dare sudaasi uu noqdo afar iyo imisa qiyaas ahaa dee afar dhaha imis maxaan sahaynay saddex baynu haynay maxaa ii dhinaa ifcawala waa tan iclawada halkaasay ku sheegan tahay markaa waclawada wuu leedafuulay iyado qiyaaskiiyo xabadi inooga dhinayd ayuu noqday halkaa igaga tuur qiyaaska halkaa igaga tuur waclo wada uu leedafuulay leedafuulkuna awrkoo cadaysi ma amarkuu qofku fuulo weeye isawjaja dheeg bay bixisay miciga iyadoo abu iman isawjaja haddaba isawjaja waxaa zaaida waa hamsaha iyo wowga iyo jiimka dambe ifcawlala wey ifcawlala ifcawlala waxawey maxaa iiga dhinaa tobankii xabadii waa isawjaja iclaw wadana qiyaaskay ka dhinnayd halkaa waxaa igaga dhammaaday afar iyo tobankii hulaahi he saddex lagu daray ka soo baxayey afar iyo tobankoogiiba halkaas qiyaas iyo shaadba waan soo marnay afartii qiyaaska ahaana waan marnay tobankii shaadka ahaana waynu marnay bartaasa igaga baxeen sideed iyo maxaa ka dhinaa sideed iyo tobankii maxaa ka dhinaa xabad qura sideed iyo tobankii qura ma saddex baa ka dhinaa mise xabad saddex baa ka dhinaa waad saxan tahay saddex baa ka dhinaa saddex baa ka dhinaa waad saxan tahay waclawwada wuu leedafuulay maceega iyadoo abu iman isawjajad dheeg bay bixisay ama way degdegtay maceega iyadoo aba iman baydartu waan dawadaweeyey baydara yadaa saaida waa faycala sanbala naas buu bixiyey maceega iyadoo abu iman sanbala nuunkaa saaida waa fancala zamlaqa wuu biyodejiyey biyihiibaa ka yimid biyihiibaa ka yimid zamlaqa miimka ayaa saaida zamlaqa saddexdaasiba hal hal xaraf wey waa saddexdii ka dhinaa waa baytara iyo sambala iyo zamlaqa saddexdaa iigu geeya halkiina kaasi miyuuna qiyaas iyo sa bay naga dhamaystirmin afartii qiya saddexdii qiyaaskahana waan soo dhiganay tobankii sha eh, sideed iyo tobankii shaadkahana waynu marnay sudaasiguna way naga dhamaystirmay maxaa inoo dhiman culimo khumaasigii ma garanaysaa saddex iyo tobanka wasanaha ayaynu he shan wasano qiyaasa ah waan soo dhiganay shaadkana sideeddii laba wasan baynu soo dhiganay shanna kitaabkaa ka aamusay maxaa dhiman markaa udmu manne u geyso tasalqaa wasanka tasalqaaa u geyso tasalqaa waa tafaclaa tafaclaa waxaa saa'ida ta'da hor alifka dambe xabaddaasi halkay ka socota ma arkaysaa waa xabadii dhinayd weeye kolkaa culima bartaasu kitaabkeeni wasanadiisii bartaasay inagaga dhamaadeen cashirka ayaa fahmaya oo qura waxaa fahmaya cashirkii kan ka horreeyey ardaygii soo xiftiyey cashirkii maalintii dhaweydaan dhigane wasanada ardaygii xifdiyey unbaa fahmaya kaan xifdiyin wax la kala jarayo iyo wax laga hadlayo iyo waxaasoo dhan ma fahmayo lama socdo ogaan baan maalintii dhaweyd wasanadoo qura usoo qayba aan idin idhi wasanada oo qura ayaan idin koob iyo kontonka soo qayba baan idin idhi udmumana u geyso tasalqa oo wejtanib ka dheerow khalalan khalalka iyo ceebta ka dheerow hoy ceebta iska ilaali buu ku yidhi khalalka inaad waxaan halkan ku jirin u geysato ama wax meesha ku jira inaad ka tagto taa ayaan kaaga digayaayo arrinkaa ka dheerow buu ku yidhi waa ceebe wejtanib ka dheerow khalalan khalalka iyo ceebta ka dheerow buu ku yidhi culima haddaba shanta uu ka aamusay miyaan eegnaa saddex iyo tobanka la soo baxa halkii saddex iyo uu ku qornaa saddex iyo tobanka sowma haysiin ka sagaalaad shanta uu ka aamusay baan idiin sheegayaa sow boga labaatan ma haysiin ka sagaalaad waa maxay horta tafaclaadaa sideeddii waa keenin hadda u dambeeya tasalqac uu soo qaatay tafaclata tacafrata tafaclala tajalbaba tafacwala tarahwaka tafawcala tajawraba tafaycala tashaydana shantaa u dambaysu ka aamusay mayla socotiin sagaal ilaa saddex mayna shan ahayn sagaal ka bilow saddex iyo tobanna ku dhamme kitaabku ka aamusay oo sheekeenu uuna qorin culima haddaba si yaroo kale aan kuugu dhigo waxaa lagu odhanayaa koob iyo kontonka baabkeenin masiidka imisaa qiyaasa imisaase shaadaa ah lagu odhan horta qiyaas iyo shaad ma kala sheegi kartaa qiyaaska waxaa la yidhaha shan iyo toban adiguba dee ila tiri ilan waad isku geysanaysaa una ila tiri qiyaaska rubaaciga haddii hal lagu daro muuna qiyaas ahayn rubaaci hal lagu daray muxuu noqonayaa xabad wasano waa qiyaas rubaaci laba lagu darayna laba wasanoo labadaba waa qiyaas saddexdaasi mayna rubaaciga ka socon una qiyaas ahayn hulaaiga xaggiisa ka afarta a ah, maxaa qiyaas ahaa ka halka xaraf lagu daray saddex ka labada lagu daranaya misaa qiyaas ahaa shan sideed mayna ahayn ka ah, eh, saddexda lagu daranaya misaa qiyaas ahaa afar labiiyo toban mayna ahayn labiiyo toban saddex usii geyso shan iyo toban kaasa horta qiyaasa koob iyo kontonka han shan iyo toban wasan baa qiyaas ah kutubta sarfigu inta badan sarfiga la qoraa han iyo tobankaasu ku gaabsadaa ardayga laleey sarfi baa laguu dhigaya han iyo tobankaa waysane qiyaaska abaa ah loogu gaabiyaa inta shaadka ana waa laga aamusaa sheekeenu min baabi tatimati faaida tatmiima lilfaaida ayuu wixii o dhan iskugu keen qabtay sheekhu khayr allaha siiyo kolka han iyo toban baa qiyaasa imisaa shaada lix iyo soddon baa shaada lix iyo soddonka shaadku rubaaci may ka yimaadeen faclalaa ah, mise ulaaiun bay ka yimaadeen shaadoo dhan yuu ka yimaadaa ulaaigubuu ka yimaadaa ulai wax lagu daray de aclala wax lagu daray waa saddex wasano saddexdu waa qiyaas mayla socotiin qiyaaska labaa loo qaybiya waxaa la yidhahda wax rubaaci ka yimid iyo wax ulaai ka yimid shan iyo tobanka qiyaaska yaa rubaaci ka yimid saddex wasan yaa ka yimid iisoo sheeg ulai yaa ulai ka yimid labiyo tobanka soo hadhay ulaai bay ka yimaadeen labiyo tobanka ulaaiga ka yimid baa loo qaybiya wax wasan ahaan bacda wax rubaaciya wax bacda ziyaad khumaasiya wax bacda ziyaad sudasiya yaa bacda ziyaad rubaaciya labiyo tobanki labiyo tobanka yaa bacda ziyaad rubaaciya saddex qura yaa bacda ziyaad khumaasiya an yaa bacda ziyaad sudasiya afar si kale haddaanu dhigo khumaasiga qiyaaskii waa imisa imika maxaynu khumaasigu waa imise aynu lahayn sow khumaasigu shan ma ahayn lix buu inoo noqday xaqiiqada waayo shantani waxay ka yimaadeen hulaaثi laba lagu daray baa shan qiyaas ka egu ahaaye rubaaci hal lagu daray maxaa ka soo baxayey rubaaci hal lagu daray xabaddaas maynu khumaasi ahayn iyada lafteedu hagaag rubaaci hal lagu daray tafaclala ta quraas ayada maynu khumaasi ahayn dee rubaaci hal lagu daray iyo hulaaثi laba lagu daray ayaa aya ayaa shan isla ah ulaaigu saddex bu ahay goor musha noqon marka laba xaraf oo saaida lagu daro rubaaciguna afar bu ahay goor musha noqon marka hal xaraf lagu daro dee imise wasan baad khumaasi isla haysataa lixdaa waxaa la yidhaha saddexna hamsay ka bilowdeen saddexna ta bay ka bilowdeen ilan rubaaciga xabadiisana iyaduna ta ka bilaabanayse sudaasiga qiyaaskiisaa lagu weydiin karaa sudaasiga qiyaaskiisa si guudu sheeg saw inagu afar maynaan lahayn imisaad hadda odhanaysaa arimise inu sudaasiga qiyaaskiisa nidha lix rubaaci laba lagu daray laba wasan baa kasoo baxo de waa sudaasi hulaasi saddex lagu darayna afar baa kasoo baxay iskugu kayge war qiyaaska sudaasigu waa imisa lix wasan qiyaaska khumaasiguna si guud waa imisa waa isna lix weeyi qiyaaska maxaanku idhahdaa rubaaciguna waa imisa saddex qura weeyaan in sha allahu tacala bartaa joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa aclam imtixaankii waa inoo jira sideennii caadiga ahayd